الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري نيسابوري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي العدني sanadkaas wuxuu dhacayaa axaadiistii kitaab اliimaan aan kusoo guda jiray mawduuca uu xumbaarsan yahay isaga iyo axaadiista ka dambaysa waxaa weeyaan addaliilu calىa ana man radya billaahi rabba qofkii ku raadli noqda billaahi alle rabban rabbinimadiisa wabilislaami ku raalli noqda islaamkana diinan diinaan wabimuxamedin nabi maxamedna sala allahu aleyh wasalam rasuulan rasuul ahaan oga raalli noqda rasuulnimo fa huwa muuminu muumin weeyaan wain irtakaba almacaasi wain irtakaba haba sameeyo almacaasi macaasi alkabaa'iri waaweyn marka xadiidkan ee turjumada hadda aan sheegnay waxaa lagaga hadlayaa iimaanku inuu yahay ictiqaadun fi lqalbi ama wa maa waqara fi lqalbi wax qalbiga gala iyo in lagu radinayo qolada ah ee qabta inuu yahay keliyaa lafdi wax carabka lagaga dhawaaqo qoladaasna waa lagu radinayaa masaa'il badan oo kuwaas oo kale ahna waa soo marray qaarna waa inoo dhiman yihiin masalatu liimaan marka laga hadlaayo waxaa loo qeybsamay madhab ahlusunna oo wasad ah iyo firaqu daalla oo atraafta kala taagan qaarna tafriid bay la yimaadeen iyo taqsiir iyo gaabin oo mid yidhaahda waa qowl keliya oo afka wax lagaga dhawaaqon weeyaan iimaanku iyo kuwo yidhaahda waa macrifa iyo aqoonsi keli a weeye iyo kuwo yidhaahda qalbiga un wax laga ictiqaadiyo un weeyaan taqsiir baa la yihahda kuwa ahlu taqsiir baa la dhahaa gaabin wey dhinaca kalena waa ahlu ifraad kuwa yidhaahda acmaasha dhammaanteed wixii las amray oo lala imaado iyo wixii laga layska reebay oo laga haro unbuu iimaanku ku asaxayaa haddii lala imaado wax waxyaalihii layska reebay kamid ahoo macaasi ah ama dunuubta iyo kabaa'irta ah waa lagu gaaloobi shay waajiba haddii laga tagana waa lagu gaaloobi kuwa yiri oo khawaarij la yihahdo iyo muctaziloon ka dheereen iyo saddexdaasi qowlun bilisaan wa camalun fi ljawaarix wa ictiqaadun fi lqalbi in saddexdaasba ay wada yihiin oo ahlu sunnuhu ay qabaan qaala xadaثana moxamed ibnu yaxya ibnu abi cumar almakiy اlcadani wa bishr bn اlxakm labadaas sheekh baqaalaha waxay yidhaahdeen xadahanaa cabdulcaziiz wa huwa ibnu moxamed adaarawardiyu waan soo sheegnay wahuwadaas waxaa wataa ma aha sheekhu muslim ee waa muslim weeyaan wuxuu rabaa inuu caddeeyo sheekhiisa sheekhii uu ka warinayo ee la yidhahda cabdulcaziiz ayuu rabaa inuu kuu tacriifiyo uu kuu sheegay inuu yahay cabdulcaziiz bin moxamed marka inuu toos u sheegana ma rabo oo uu ka dhiga sidii wixii uu maxamed binu yaxya hadalka leeyahay markaasuu wuxuu sameeyey jumlada muctaradka oo ah muctaridka oo bayaanka iyo tafsiirka loola jeedo wa huwa ibnu muxamed addaarawardi can yaziidin daarawardi waa nisba ilaa qarya fi khuraasaan khuraasaan magaalo ku taalo can yaziida yaziid ibn اlhaadi nusiba ilaa jaddihi yaziid ibn cabdillaahi ibn usama ibn اlhaadi baa la yihahdaa yaziid ibn cabdillaahi ibn usamata ibn اlhaadi marka jaddahu laclaa baa loo tiriyey can moxamed ibn ibraahim can caamir bn sacdin الzuhri can اlcabaas ibn cabdilmuطalibin camu rasuuli اllahi salى اllahu alayh walih wasalam saxaabiyun jaliil abulcabaas abu cabdillaahi bn cabaas cabdullaahi bnu cabaas aabihii weeyaan iyo fadl iyo nabiga adeerkii weeyaan oo aad buu nabigu u jeclaa sala allahu aleyh waaalih wasalam walidaalika markii uu ka hadlay cumar bin khadaab zakadii uu soo aruurinayay dadka qaar oo uu wax ka soo waayay cabaas uu ku daray waa kii yidhi sakadiisii waan ka qaadnay sanadkan iyo sanadka kaleba ee cabaas waa adeerkay ha ku degdegin waa ninkaa qiimaha badan ee saxaabiga jaliilka ah nin sakadiidina ma ahaa amaa taclam ana amana cama arajuli sinwa abiihi buu yidhi miyaadan ogeyn ninka adeerkii inuu yahay aabbihiis midkii geedka sida geedka singu waxa weeyaan waa laanta geedka marka waxaa lagu shabahayaa asal bay kasoo wada jeedaan laamahaasna marka waxaa weeyaan waa dadkii la dhalay oo kale wey furuucdaha marka aabbahay bay halgeeda hal meel ka soo wada jeedaan oo waa ima cabdullaahi weeyaan waa ima cabdimualib wey ima cabdimualib cabdullahi bin cabdimualib cabaas bin cabdimualib wey cumar bn khadaabna radia allahu canhu waa kii dhihi jiray cabaasow markaad soo islaamtay waxaan ka jeclaaday oon kaga farax badnaa islaamkaad soo islaamtay aabbahay khadaab hadduu islaami lahaa saan ogu farxi lahaa ka badan baan ogu farxay islaamnimadaada maxaa yeele rasuulkaa wuxuu ku farxay soo islaamkaad soo islaamtay nabigaa ku farxay buu yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu nabiga ku farxay ee jeclaaday baa wax walban anagaan ka hormarinaynaa marka cabaas wuxuu leeyahay anahu samica wuxuu maqlay rasuula allahi sala اllahu aleyh wasalam nabiga oo yaquulu ladaaqa waxaa dhadhamiyey طacma aliimaan iimaanka dhadhankiisa iyo xalaawadiisa iyo macaankiisa waxaa dhadhamiyey man qof radiya ku qancay oo ku raadli noqday bilaahi allah ilaahay oga raadli noqday rabban rabbinimadiisa qofkii ilaahay rabbinimadiisa ku qanacsan oo inuu yahay alla khaaliq ah oo abuuray koonka dhammaan maalig oo iskale wax walba mutasarif oo wax walbana maamulkeeda gacantiisa ku jirto isagoon maamulaya inuu qofka ku qanco man radiya billaahi rabba marka billaahi uluuhiyadii iyo cibaadadii inuu keligii leeyahayna ku qanacsanoo meel kale aan aadaynin rububiyada iyo maamulka iyo tasarufka kownka gacanta ilaahay inay ku jirto qofkay ku raadli noqdo ku qanacsan oon meel kale wax la aadin wa bilislaami islaamnimadana qofkii ku qanco oo ku raadli noqdo diinan diin iyo manhaj iyo dhaqan qofkii islaamnimada oo u qanacsan ee aaminsan uu yahay sharci ilaahay soo dejiyey oo manhaj ah laguna talagalay in mujtamaca iyo ummaddu ay ku dhaqanto adduun iyo aakharana maslaxadooda iyo horumarkooda uu ku jiro qofkii sidaa ku qancay oon wax kale aan indhaha u taagin oon wax kale aan fadlin oon wax kale aan garab istaajinin bilislaami diinan wa bimuxamedin nabi muxamedna qofkii ku raali noqda rasuulan rasuul inuu yahay allah uu soo diray oo allaah cibaadadiisa iyo islaamka diinta laga dhiganayo dariiqa loo marayo inay tahay risaalada nebi moxamed sala allahu caleyh wasalam waddadaa inay sax ku noqonaysa cibaadadu islaamka dhaqanka saxda ahna iyo manhajka saxda ahna uu ku noqon risaalada nebi moxamed oo la rumeeyo lagu qanco iyaduna waa mutaabacadii iyo jidkii loo mareeyey cubuudiyada iyo cibaadada allah iyo islaamka dhaqangelintiisa qofka asaga ah ee arrinkaas dhadhamiyey ku raalli noqday huwa aladii daaqa dacma aliimaan midkaa wey midka iimaanka dhadhamiyey ee macaankiisa dareemay wey qofka marka intaas laga helay allow ku raadli yahay oo rasuul buu ku raadli yahay oo islaam buu ku raadli yahay meel kale qalbigiisa ma jiro niyadiisa oo dhan meeshaasay ku jirtaa dumaaniino iyo xasillooni baa qalbigiisa ku jira qanaaca ku jirta markaasaa waxaa ka dhalanaysa inay cibaadadii ilaahay u fududaato dhaqangelinta islaamkana u sahlanaato rasuulka raaciddiisana maxabiya mawadaya jeceel uu u sameeyeyna haba yaraatee adeeg ku noqonin leannahu iimaankaasi yaa qalbigiisi galay waana dhandhansaday waa u macaansaday waa xadiid cadiima jawaamicu kelimi nabiyi sal ly slam ka mid ah aad iyo aad u qiimo badan weeyaan tusaayana iimaanku inuu yahay wax muctaqada oo qalbiga gala macaan iyo dhadhanna yeesha dadkuna ay ku kala tegsan yihiin hadba darajadaasi qanaacadu intay dhan tahay ayay dadkuna ku kala darsan yihiin iimaanka oo aliimaanu yaziidu wayanqus weeyaan hadba inta ay qofka yaqiintiisa gaadhsiisan tahay camalkii saalix ahaana uu la imaanaya ee xoojinayay laanna acmaasha saalixada mar walba qalbiga ayay xoojinaysaa iyo nuurkiisa iyo iimaankiisa intaasuu qofku qofka kale kaga fadli badan yahay waxaa soo aroortay nabigeenna sala allahu aleyh wasalam inuu u yimid saxaabi abi saciid alkhudri la yidhaahdo ood garanaysaan oo mashhuur aho saxaabi jaliil ah markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi ninkii ninkii yidhaahda radiitu billaahi rabba wa bilislaami diina wa bimuxamadin rasuula kaana xaqan cala allahi an yurdiyah ilaahay waxaa xaq ku ah oo isku laazimiyey inuu raalligeliyo inuu raalligeliyo markaasuu wuxuu yidhi ku celi waa ku celiyey ku celi saddex jeer yani qofkii ku raadli noqda man radiya man qaala radiitu billaahi rabba wabislaami diina wabimaxamedin rasuula ninkii yihahda istislaam wey ilaahay unbaana ilaahay ii ah islaamka unbaa manhajiya dhaqan ii ah nabi maxamed baana kaga dayanaynaa oon ku raacaynaa wadada islaamka lagu xaqiijiyo iyo dhaqanka iyo cibaadada ilaahay subxaana wa tacaala qofka sidaa yidhaahdaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaa xaq u ah inuu ka raadli noqdo uu raadli geliyo waxaa kaloo soo aroortay marka la aadaamo aadaanka markii shahaadateynka la maraayo ashhadu an laa ilaha illa lah ashhadu maxamedan rasuullah iyo la maraayo in aad tiraahdo raditu biاllahi raba wa bilislaami diina wa bimuxamadin sala اllahu aleyh wasalam rasuula inaad tirahdo waxaa kaloo soo aroortay adkaarta alsabax walmasa markaad maqribka tukato inaad tiraado saddex jeer raditu billahi raba wa bilislaami diina wamxamed sal sl rasuula salaada subxaka tukatana ayadan saddex jeer aad tiraahdo marka waa caqiidat lmuslim qofka muslimka caqiidadiisi wey halkaa xadiid buu ku keenay baabka musanifka raximah llahu tacaala baabu shucab liimaan iimaanka shucabkiisa iyo laamihiisa iyo qaybihiisa wa afdalihaa iyo ka ugu fadli badan shucabka wa adnaaha midka ugu hooseeya wa fadiilati alxayaai xishoodka fadliga uu leeyahay wa kownihi xishoodka inuu yahay min aliimaani iimaanka mid kamid ah marka xadiidkaasuu baabkaa u dejiyey musanifka raximah ama raggii ka dambeeyey muslim weeyaane alimaam nawowi qaala xadaanaa cubaydllahi bnu saciidin wacabd bnu xumaydin qaala waxay yidhaahdeen xadaanaa abu aamir abu caamir alcaqadi wasmahu cabdilmalik ibnu camr cabdilmalik ibnu amir ibnu camr alcaqadi qaala xadaanaa sulaymaan ibn bilaal can cabdillahi bni dinaar can abi saalix asamaan wasmahu dakwaan can abi hurayrata dawsi radia allahu canhu waardaah saxaabiy ljaliil akharu saxaabati xadiida can nabiyi sala allahu aleyh wasalama qaala nabigu wuxuu yidhi alimaanu iimaanku bidcun wa sabcuuna shucba waa dhowr iyo toddobaatan laamood wey walxayaau xishoodkuna shucbatu min aliimaan waa qeyb iimaanka kamida buu yihi nabiga sala allahu alay waali wasalam xishoodkana iimaanku kamid yahay halkan waxaad garanaysa marka iimaanku inuu tafaawuto oo hal martaba iyo hal daraja unan ahayn ayuu kutusayaa maraatib inuu leeyahay bidcun wa sabcuun riwaayada imaan doontana riwaayo kalena bidcun wa situun qaara shaki bidcun wa sabcuuna oo bidcun wa situun shaki bay ku welis marka waxaa weeyaan waa qeybaha iimaanka arkaanna waa leeyahay shucabna waa leeyahayoo acmaal iyo muxuu ahaa cibaadooyin fara badan oo iimaanka qayb ka ah iimaanka qayb ka ah maxaa yeelay qowl iyo ficil iyo iyo muxuu ahaa ictiqaad buu ahaa qalbiga la geliyo marka saddexdaasba xadiidkii marka waa laga fahmayaa waa inoo imaan doonaaye alimaanu bidcu wa sabcuuna shucba walxayaau xishoodkuna shucbatun qayb wey min aliimaani ka mida walxayaau shucbatun liliimaan masalatu lxayaa iyo xishoodka iyo inuu iimaanka kamid yahay buu xadiidka noo faaideeyey xishoodkaasna maraatib buu leeyahayoo waxaa ugu sarraysa xishoodka alxayaa min allah in ilahay laga xishoodo subxaana wa tacaala oo haddaad wax samaynayso ama aada wax ku hadlayso ama wax qalbiga aad ku qabanaysa inaad ogaato ilaahay inuu kaa warhayo marka in ilaahay laga xishooda subxaana wa tacaala baa ugu sarraysa kadibna khalqiga aad ka xishooto iyo basharka iyo bini aadamka oo xishoodka bini aadamkana waa ka duwan yahay midka allah laga xishoonayo allah waxaa looga xishooni biimtithaali alawaamiri waijtinaabi nawaahi wuxuu ku amrayna inaan lagaa waayin iyo meeshuu ku amray wuxuu kaa reebay iyo wuxuu kuu diidayna aan lagugu arkin markii saxaabada nabiga calayh salaam uu ku yidhi istaxyuu min allahi xaqa alxayaa xadiidkii sunan tirmidi kusugnaa saxiixa ilaahay ka xishooda xishoodka midka ugu xaqsan ee ugu dhabsan ayaa waxay dhaheen naxnu nastaxyi min allah alxamdu lilah ya rasuul allah waa ilahay waan ka xishoonaa alxamdu lilah markaasuu wuxuu yihi alxayaa min allahi xaqu alxayaa alxayaau min allah ilahay oo laga xishooda xaqu lxayaa waxaa weeyaan ama xaq alxayaa an taxfada alra'sa wamaa waca walbadna wamaa xawa wa an tadkura albila inaad ilaaliso madaxa iyo wixii uu weeleeyey iyo caloosha iyo waxay koobtay inaad xasuusnaato dhimasho iyo geeri iyo baali noqosho iyo in qabri la geli oo la baabi'i doono oo xooggan iyo digdigtan aynay socon doonin oo meesha ay dad walba u dambayso camal waxaan hayn oo lagu badbaadina meesha inaysan jirin inaad xasuusnaato taa hadday imaato marka waxaa weeyaan xumaana waa iska ilaalinaysaa inaad indhahaada kusoo xunaan ku samayso dhagahaada ku samayso carabkaada ku samayso afkaar xun maskaxdaada aad geliso inaad calooshaada aad xumaan geliso wax xaaraano iyo ribo iyo qishi iyo khiyaamo iyo waxaan banaaneen aad caloosha ku gurto kadib deena farjigii iyo wixii uu quudinayay calooshaas shahwatulfarjigii aad xumaan lala aado wamaa xawaa bay soo gelayaan aakhirana aad xasuusnaato alxayaa min allahi xaqa alxayaa in dadka laga xishoodana waxaa weeyaan muruadaada iyo ilaasho akhlaaqdaada wanaagsan muruada iyo waxa dadku inta badan ay ka koda ka cararaan eenad jecleen iska ilaali waxaa ikhyaarnimada iyo sharafta iyo karaamada keenana ee sifaatka fiifiicanee dadku ay jeclaadaanna la imo wey shareecaduna ay xoojinayso qaala xadaanaa suhayr binu xarb qaala xadaanaa jariir ibnu cabdilxamiid can suhaylin suhayl bin abi saalix asamaan can cabdillaahi bni dinaar can abi saalix samaan suhayl iyo aabihii marka maanta waxa udhexeeya cabdullahi bnu dinaar in badanna waa kala wariyaan marka mara waasida mara bilaa waasida ama way dhacdaa sheekhaadi marra inaad naazil noqoto marra caali way dhacdaa can abi saalixin can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabigu wuxuu yidhi aliimaanu iimaanku bidcun wa sabcuun waa dhowr iyo toddobaatan bidcigu waa min alaaa ilaa cashara waqiila tisca sagaal ilaa iyo saddexda udhexaysa ama toban dhowr iyo toddobaatan weeyaan aw bidcun wa situuna shucba ama waa dhowr iyo lixdan qaybood weeya iimaanku laamihiisa qaar culammada kamid ah isku dayay inay aruuriyaan khisaalu liimaan iimaanka iyo shucabkiisa inay aruuriyaan markaasay qaar waxay yidhahdeen waan gaadhsiin weyna lixdan qaar waxay yidhahdeen waama dhaafina toddobaatan qaar waxay yidhahdeen qur-aanki intaasaan ka helay intaan axaadiistan ka helay markaasay farabad marka waxaasoo dhan waxyaalaha la qariyay ka midta waxyaalaha ilaahay qariyay ee xikmadda kaleeyahay leeyahay camal kasta oo biri oo khayr oo wanaaga la iibow iimaanka ayuu kuiy iimaanka kuu ziyaadi oo iimaanka lagu xoojiyaaye waxyaalaha la qariyay ka midta waa sida asmaa oo kale ina lilahi tiscatun wa tiscuuna isman man axsaaha dakhala aljanna sagaal iyo sagaashan magac buu ilahay leeyahay magaciisa way fara badan yihiin laakiin sagaal iyo sagaashan magacoo waxaa ka mid a ah sifadan xumbaarsan waa maxay sifadu man axsaaha dakhala aljanna sagaal iyo sagaashan isim oo qofkii xifdiya uu janno ku geli axsaaha xifdiya ku camalfala waxay xumbaarsan yihiin oo maaragtay macaani ah tadbiiqiya oo ku dhaqma asmaada ilaahay sifaad bay leeyihiin markaad allaha raxmaana magaciisa aad dhuuxaansato tadaburto inaad raxmad yeelatood khaluqi ilaahay u naxariisato ayaad ka helaysaa oo amara oo thamara ah wahakadaa asmaada ilahay dhammaan waa sidaas dhan aw amase bidcun wa situuna shucba dhowr iyo lixdan qaybood wey fa afdaluhaa waxaa ugu fadli badan qowlu laa ilaaha ila allah cala aliطlaaq iimaanka kelimadaasa ugu maarta fadli badan waa midda islaamnimada iyo iimaanka lagu soo galaba wa adnaaha midda ugu hoosaysayna ama qaybta ugu hoosaysa shucbada iyo laanta ugu hoosaysa imaadat ladaa waxa dadka dhibi oo laga zuuliya can ariiqi wadada wey walxayaau xishoodkuna shucbatun waa qeyb min aliimaani iimaanka ka mida ah. halkan xadiidkan waxaa lagu radinayaa kow qolada qabta iimaanku inuu yahay hal martaba ahoo laa yaziid walaa yanqus hal uu taagnaanayo almurjia waa lagu radinayaa inuu maraatib leeyahay iimaanku qolada qabta inuu hal mar israaci oona kala hari karin ayadana waa lagu radino khawaarijta iyo muctasilada ah qolada qabta inuu yahay un keliya lisaan iyo qowl base uu yahayna waa lagu radino waa kan ficilkii baa lagu daray qolada qabta macrifada iyo ictiqaadulqalbi keliya waa lagu radino karaamiyadii keyr ah ayadana waa lagu radino waa kanoo ficilkii iyo qowlkii baa ku jira saddexdii qeyb ee iimaanku uu lahaa ahlusunna ay daliishadeen fahmeen alimaam albukhaari waa baabaystay wuxuu yihi waxaan soo gaaray buu dhihi jiray intaas oo culummadii kamid ahoo dhammaan qaba iimaanku inuu yahay qowlun wa camalun yaziidu wayanqus yaziidu biaaca wayanqusu bilmacsiya marka saddexdii xadiidkana laga helay fa afdaluhaa qawlu laa ilaha ila allah waa qawlkii iimaankii oo carabka lagaga hadlay wa adnaaha imaadat laada can ariiqna waa ficil haddee ficil weeyaan wax dadka dhibaayood waddada ka qaado qawl lagu hadlayna ma aha caqiido qalbi la geliyana maahe waa ficilaa samaysay wax diidi kara ma leh walxayaau shucbatu min aliimaanna waa wax qalbiga ku jira weeye xayuhu iyo xishoodku waa khuluq iyo akhlaaq qofka ku xumbaaraysa inuu waxa qabiixee xun uu ka tago wax allaala wixii taqsiir iyo gaabin wixii xaq lahaa xaqiisa uu ka gaabiyana ka maaratay ka ilaalinaysa akhlaaq wana akhlaaq waxaa weeye wanaagsan oo ku xumbaari qofka inuu wixii xumaana ka fogaado wixii xuquuq ahaana uuna ka gaabinin ayaa xayaa la yidhaahdaa marka iyaduna waa qalbi saddexdii marka qawlun bilisaan wa camalun fi ljawaarix wa ictiqaadu bilqalbi ama muxuu ahaa waa waa waa qawl qalbi ficlu qalbina way dhahaan qaarkood ficlu qalbi marka saddexdaasba waa ku jira meesha saddexda meesha baa laga helay xadiidku marka waa xadiid tusaaya qaybihii iimaanka oo idil aa lagu soo arooriyey aa lagu soo arooriyey walxayaau min aliiman shucbatu min iman xishoodka baabba gaaru ka hadli doonaa qaala xadathana abu bakr bin abi shayba ama wuu imaan doonaa xadiistan ayuu kudhex jiraa lena abu bakr bin abi shayba cabdlahi cabdullaahi binu muxamed binu ibrahim oo maxamed bin maxamed binu ibrahim can camr ibn camr naaqid camr binu muxamed binu bukayr annaaqid wa zuhayr ibnu xarb abu khaythama albasri almasri qaaluu waxay dhaheen xadaanaa sufyaan ibnu cuyayna bin abi cimraan alhilaali almaki can zuhriy maxamed binu muslim bn cubaydlahi bnu shihaab can salim bn cabdillahi bn cumar can abihi cabdاllahi bn cumar اlcadawi radia allahu canhuma saxaabiyun ibn saxaabi samica wuxuu maqlay cabdullahi bn cumar annabiya nabiga samica anabiya nabiguu maqlay calayh salaam ama samica anabiyu qaala baa barkabash ku jirta can abiihi qaala cabdullahi bn cumar wuxuu yidhi samica anabiyu nabigaa wuxuu maqlay sala allahu aleyh wasalama rajulan nin buu maqlay yaciduu wacdinaya akhaahu walaalkiis fi lxayaa xishoodka ka wacdinaya xishoodka kuma wacdinaya wuu ka wacdinaya wuxuu leeya nin xishoodka iskaga tag xishood baa keyrkaa kaa reebay iska dhaaf xishoodka faraha badan buu leh nabigaa maqlaya sala allah alay wasalam faqaala nabigu wuxuu yidhi alxayaau min aliimaan riwaayo kale dachu faina alxayaa laa yati ila bikhayr alxayaau kulluhu bikhayr alxayaau xishoodku min aliimaani iimaanku ka mid yahaye ka tag buu nabi sala allah alay wasalam xayahan asaga ah waa xishoodka mamduuxee la ammaanay midka mamduuxee la ammaanay waxaa weeyaan waa midka waxa xun ee akhlaaq xumadana kaa ilaalini wixii fiicanna kuu boorin kaas way midka laga hadlayo amaa xishood xun baa jira xishood xun oo wixii wanaag ahaa inaad ku hadasho ama aad samayso ama aad muujiso ama aad la jaharto aad ka xishoonood indhaha laabi munkar baad arkaysaa munkarkii baad deen inaad tira war waxan waa xaaraan ilahay ka cabsada waa iska agmaraysaad ka xishoon ah, macruufka inaad dadka fartoo tira war salaada tukada meeshan ka socda waxaa weeyaan waa xishood baad ka xishoonaysaa qof xumaan samaynayaad aragtay waad ka xishootay xishoodka asaga xayihii mamduuxa la ammaanay maaha kaa waa caayan yahay waxa weeyaan waa dacfi iyo khawar iyo naqsi qofka ku jira wey naqsi qofka ku jira weeyaan midkaa waa la caayay inaad waxbarashadii iyo tacliimtii iyo cilmigii aad u fadhiisato ood dhegaysato daalibulcilmi noqoto kitaab qaadato inaad ka xishooto lagu yirahdo warma aminkan lagu yidhaahdo aminkan miyaad wax xishoodka xumaa wey waxay dhihi jirtay caaisha radia allahu canha raxima allahu nisa alansaar haweenka reer ansaareed allah u naxariisto maa manacahuna alxayaa an yatafaqahna fi diin xishoodkii ooma diidin oo kama reebin inay diintii bartaan oy nabiga su-aalo weydiiyaan oy ka dalbaan inuu meel oogu imaado oo muxaadaraad iyo cilmi u sheego xishoodkoodii qiimaha badnaa ee xishoon jireen dhankaa lama aadin maxaa yeele dhankaas lama ogolo laa yatacallamu alcilm mustaxyin walaa mustakbir baa la yidhi mujaahid baa laga soo wariyaa cilmi ma barto qof xishooda iyo qof iskibriyo isweyneeya wax ma barto qaala xadaثana cabd bnu xumayd qaala xadaثana cabdالrazaq bn hamaama samcaani qaala akhbarana macmar bn rashid اlasliy can الzuhriyi bihada اlisnaad sanadkaa soo martay ardadii zuhri baa ismutaabicinaysa oo sufyaan baa la mutaabicinaya wa qaala wuxuu yidhi macmar mara birajuli min alansaar nin reer ansaareeda yuu nabiga calayh salaam soo maray oo yaciduu wacdinaya akhaahu walaalkiis markaasuu wuxuu yihi alxayaau min aliimaan xadaثana moxamed ibn muhana moxamed ibn bashaar bin dar wlafdu ibn muhana maxamed baa lafdiga iskale qaala xadaanaa moxamed bnu jacfari qaala xadaanaa shucba bnu xajaaj can qataada qataada ibnu dicaama sadusi qaala samictu waxaa maqlay abasawaar ninka la yidhaahdo wasmahu xasaan ibnu xurayfin xasaan ibnu xurayf abasawaar yuxadiu asagoo ka warwarramaya anahu samica inuu maqlay cimraan ibnu xuseyn abu nujayd radia allahu canhu wa ardaah saxaabiyu ibnu saxaabi wey yuxadiu isagoo ka warramay can nabiyi sala allah alay wasalam anahu nabigu qaala inuu yidhi alxayaau xishoodku laa yaati ma keena ilaa bikhayrin khayr buu keenaa xishoodku khayrun buu keenaa buu nabiga sala alla alay waslam waana sifo nabiga sifaadkiisa kamida bal ilaahay sifadiisa weeyaan laakiin sifadaa ilaahay xayaha waa mid khilaafsan sifaadka makhluuqa oo ilaahay subxaanah wa tacaala makhluuqiisa ma shabaho sifaadkiisa oo dhan kamaal weeye in allaha xayiyun sitiir ilaahay waa alla xishood badan astur badan wuxuu ka xishoodaa addoonkiisa gacmaha markuu kor u taago an yaruduhumaa sifra in gacmihii oo ebera uu soo celiyo xadiidkaasa soo arooray nabigana wuxuu ka xishood badnaa gabar gashaanti ahoo gurigeedu ku jirta waa ka xishood badnaa rasuulka sala allah aleyh wasalam alxayaau laa yati ila bikhayr khayr buu keenaa xishood la-aantuna sharun bay keentaa oo qofka hadduu xishoon waayo waxuu rabo iska sameeyo waa wixii markaa wuxuu khilaafay sunat lambiyaa iyo adyaantii samaawi ahaa xikmadii ay iska dhaxleen ina mima adraka annaasu min kalaami nubuwati اlأulى ida lam tastaxyi fasnax maa shit qofka waxaadun xishoyn waxu rabuu samaynaya oo ku hadlaya faqaala bish markuu saa yiri cimraan binu xusein xadiidka nabiga ka wariyey faqaala bishr binu kacab nin la yihahdo bishr binu kacab alcadawi taabici wey yaa wuxuu yihi inahu shaniye maktuubun waxaa lagu qoray fi lxikmati xikmo fii kutub alxikma kutubta xikmada ka hadashay iyo culumtii hore iyo tawraad iyo injiil iyo xaggaasuu la aaday waxaa kaloo ku qoreedoo warkaadan xoojini ana minhu xishoodka waxaa ka mida waqaaran mid deganaan iyo xasilooni ziyaadiyo keena wa minhu waxaa ka mida sakiinatun xasilooni waqaar fi lqalbi wa sakiina fi ljawaarix labadaasa la kala raaciya waqaar deganaansho qalbi ah qofka hadduu xishood badan yahay qalbigiisa waa degan yahay dumaaniino iyo xasilooni baa ku sugan jawaarixdiisa iyo xubnihiisana sakiina ku sugan marka waqaar ma maa yatawaqaru bihi oo maa yatawaqaru bihi nnaas oo maa yuwaqaru huwa wax asaga lagu weyneeyo oo lagu maarata lagu weyneeyo oo lagu ilaaliyo ayuu ku helaa oo dadkaa karaameynaya hadduu qof xishood badan yahay wa minhu sakiina xasilooni oo waxyaalaha dadku ay sameeyaan ay ku degdegaan ayuu asaga kaka xasiloon yahayoo naftiisu ka ilaalinaya sakiina waa deganaan iyo xasilooni mima yastacjilu minhu naasu bihi naasu min xarakaat waxaasuu asaga ka degaya iska ilaalinaya saasaa xikmada ku qoreed buu yidhi faqaala imraan binu xusein wuxuu yihi intuu cadhooday uxadiuka can rasuuli illaah rasuulki ilaahay baa kaaga warramaya sala allahu aleyh waali wasalam wa tuxadiunii adna waxaad iiga warramaysaa can suxufika warqadahaada suxuf iyo warqada iyo waxaad kasoo qoratay kutubtii hore yaad ii sheegaysaa ana rasuulka ilahay baa kaaga warramaya sala allah aleyh wasalam ninka hadalka uu ku hadlay ana minhu waqaaran wa minhu sakiina cibaaradaasi ma diidana cimraan bin xusein laakiin wuxuu diidan yahay waa fii macradi tacaarud ama mucaarada mucaarada iyo garabgelin nabiga hadalkiisii ayay hadalkan isagaa uu ninka keenay ayay u eg tahay marka hadalka nabiga haddii lagu yidhaahdo wax kale ha soo sheegin samictu waa adactu dheh samicna waa adacna waan maqalay dheh wax kale hala imaano waraaq baan kusoo arkay waxaasa kasoo maqlay iyo waxyaalo kale ha ku xooxoojinin ooma baahne ayadaaba macaanideeda kelimada nabiga calayhi salaam wixii macnaa iyo wixii xikmaa iyo wixii faa'iidaho ku jirta ayaabaan la koobi karinoo jawaamiculkelim intay tahay yay macaanideeda iyo fawaaiddeedana fara badan tahay ukaadi warkaadan kale qala xadaana yaxya bnu xabiib alxaariiyu qala xadaana xamaad bnu zayd bnu dirham can isxaaq huwa bnu suwayd ana aba qataadata wasmahu tamiim abaa qataada ma aha saxaabigii tamiim ibnu nuhayr abaa qataada yuxadiu asagoo waramaaya qaala wuxuu yihi abaa qataada kunaa cinda cimraana cimraan binu xusein radi allahu canhu baan agtiisa joognay fii rahdin mina koox annaga naga mid ah ayaana isla fadhinay wa fiinaa waxaan ugu dhex jiray bushayr binu kacab nin la yihahdo alcadawi faxadaanaa cimraan baa wuxuu nooga sheekeeyey oomali maalintaa xadiidka nabiga oo qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam alxayaau khayrun kulluh xayaahu iyo xishoodku dhammaantiis khayr weeyaan alxayaau khayrun weeyaan kulluhu dhammaantiis qaala wuxuu yidhi o qaala alxayaau kulluhu khayr xishoodka wanaagga kugu xumbaaraya xumaantana kaa ilaalinaya ayaa laga hadlayaa fa qaala bushayr bnu kacabba wuxuu yidhi marka xadiidkaa uu maqlay inaa anagu lanajidu waxaan helaynaa fii bacdi lkutubi kutubtii hore waxaan dhexdooda ka helaynaa qaar awilxikmati xikmadihii hore waxaan ka helaynaa ana minhu xishoodku inuu kamid yahay sakiinatan deganaan iyo wawaqaaran culays lilaahi ilaahay dartiis qofka yani sakiinatan wawaqaaran lilahi ilahay dartiis yani lagu helaayo oo xasiloonidaa iyo waqaarkaasi hadduu alla dartii yahay waxaa ujeeda xishoodka hadduu alla dartii yahay in sakiino iyo waqaar lagu helaayo xag alle laga helaayo subxaana wa tacaala lilahi min allahi wa minhu dacfun waxaa kaloo ku sugan dacfina uu ku sugan yahay dacfigan hadda wuxuu ka wadahaa khiqat اlqalbi jileec iyo deganaa muxuu ahaa dabacsanaan dabacsanaanna waa leeyahay qaala faqadiba cimraanu cimraan baa cadhooday xata xmarataa caynaah ilaa indhihiisii guduuteen oo casaadeen ad buu cadhooday wa qaala markaasu wuxuu yidhi alaa uraanii miyaanan ku arkin uxadiduka inaan kaaga warramay can rasuuli illaah alaa uraani miyaanan is arkin oonaan ma arkin oo ii muuqanin an uxadiduka inaan kaaga sheekaynayo can rasuulillah nabiga calayhi isalaatu wasalaam wa tucaaridu fiih adna aad mucaaradayso mucaaradu ku xumbaaray hadalkaa nabiga markii la sheegay hadalkan uu ka hor keenayo nooc mucaarada iyo ka hor imaada iyo inuu asaga laftirkiisa wax weyn hayo oo hadalkii nabiga u dhigma ama ka koreeya waxaas waa mucaarada qaala faacaada cimraanu lxadiida xadiidkii buu ku celiyey haddana wuxuu rabaa hadalka nabiguna u dambeeyo qaala faacaada bushayr bushayrna waa ku celiyay isagana oo annagana xigmo waxaan ku haynaa sakiin waqaar lilahi inuu keeno faqadiba cimraanu cimraan ayaa haddana cadhooday qaala markaasu wuxuu yidhi famaa zilnaa naquul aad intuu cadhooday markaasaa ka celinay oo aan inuu ama wax ku dhaho ama uu wax gaarsiiyo marka ka baqnay yaa wuxuu le famaa zdilna kamaa nazuuli naqulu inaan ka dhahayno fiihi ninka asaga ah inaan cimraan kala hadlayno <clears throat> oo aan leenahay inahu fiihi fii shanihi aan leenahay inahu mina ninkan anagu naga mid yahay ma aha munaafiqiintii laysa huwa min almunaafiqiin kamid maaha ee inahu mina anaga muslimiintu naga mid yahay wanagaa naqaana nin zandiiqa ma aha munaafiq uurka gaalana ma aha nin diinta iyo nabiga nacabna ma ahee intan unday waay si kale ka noqotay usluubka iyo tacbiirka ka xumaaday khanahu tacbiir inahu mina ya aba nujayd aba nujayd waa cimraan bin xusein inahu laa ba'sa bihi wax dhibaataa ma qabo ha dhib ma qabo kuma ogin mucaarado iyo zandaqa marka lakin waxaa laga faaidaysana xadiidkan imtinaac muqaawamatu nasi bikalaami alxukamaa imtinaac muqaawamatu nas bikalaami lxukama baa laga fahmaya hadal xukamo iyo qof maaragtay dad murti leh iyo ay sheegsheegeen in nusuusta lagaga hortago lama ogolo a ah, si kastood xikmad iyo isku biddo abwaannimo iyo inaad murti iyo caqli leedahay warka nabiga sala allahu aleyh wasalam ee waxyiga ah ayaa ka qoda dheer wax walbaba oo ka qiimo badan oomana baahna in la garab geliyo oo lagu garab wado ooma baahna marka haybada xadiidka nabiga in la dhowro oo marka xadiidka nabiga la sheegaayo waxyaalaha kale iyo sheekooyinka kale iyo waxaa laga dhowro oo aan laga garab gelinin ama aan lagu macaaradin ayaa xadiidka laga fahmaya ah, meel war nabi yaallo sala allahu alay wasalam mahmaah ma taalo waxay ila tahayna ma taalo iyo maskax ka fikir iyo hawa qaala xadaana isxaaq bin ibrahim alxandali ibnu rahaway qaala akhbarana nadr annadr ibnu shumayl qaala xadaana abu nucaamat alcadawi wasmahu camr bnu ciisa abu nucaama alcadawi camr bnu ciisa qaala samictu waxaan maqlay xujayr ibnu rabiic alcadawi yaquulu asagoo leh can cimraan bini xusein buu ka wariyay can nabiy sal l slam naxwi xadiidi xamaad binu zayd xamaad binu zayd baa marka la mutaabacinayaa xamaad binu zaydna wuxuu ka warinayay riwaayadan soo maray isxaaq ibnu suwayd isxaaq ibnu suwayd ayuu mutaayuu ka warinayey ah. marka isxaaq ibnu suwaydna meeshan sanadkan dambe ee wax mutaabacinayo kuma jiro kol haddun ku jirin hore u wat isxaaq ibnu suwayd ana abaa qataada tamiim ibnu nadiir abaa qataada isagana miyuu ku jiraa sanadkan ya miyuu ku jiraa sheekh mise lama socotaan ya muu ku jiraa kuma jiro waayahay wad kunaa cinda cimraan kaasaa saas ku dhammaaday kana muxuu yidhi jayr ibn rabiic alcadawi can cimraan marka riwaayada horena waxaa ka warinaya cimraan bin xusein aba qataada tamiim ibnu nadiir waa mutaabacada la yihahda qaasirada la yihahda wey mutaabaca alqaasira oo sheekha labaad hadda yaa sanadka noqon isxaaq bin ibraahim waa sheekha koobaad sheekha labaadna abanadar soo maaha abanadar iyo waxaa isku dhigma xamaad ibnu zayd xamaad hadduu tirsaday isxaaq iyo abaqataada abaa nadarna wuxuu tirsaday abu nucaym alcadawi iyo xujayr ibnu rabiic buu tirsaday laba labo marka waxay noqotay mutaabacadan waxaa la dhahaa qaasiratun bikam bidarajatayn qaasiratun bidarajatayn baa la yihahdaa laba derajo ayay qaasir noqotay mutaabacadan oo ninna ninkaana wuxuu tirsaday sheekh sheekh kaluu tirsaday sheekhu sheekhu sheekh yaa la iskugu imaaday marka intan labada sheekh udhexaysa yaa tirsanaysaa marka waxaa weeya qaasiratun bidaraja naaqisana waa la dhahaaye ma aha mutaabacadii taamadeeda in badan aan soo maray baabu jaamici awsaaf lislaam islaamka awsaaftiisii xadiid jamcinaya baabun hada jaamicun mid jamcin weeyaan awsaaf lislaam islaamka awsaaftiisiiyo tilmaamihiisa oo hal mar wax yar hal sadar lagugu soo aruuriyey qaala xadaana abu bakr bn abi shaybata wabu kuray maxamed bn اcalaa qaala waxay yihahdeen xadaana ibnu numayr maxamed bn cabd lahi numayr xaw xadaana qutayba bnu saciid ibnu jamiil wa isxaaq ibn ibraahim alxandali ibnu rahaway jamiican dhammaanba can jariir bay ka wariyeen jariir ibn cabdilxamiid aldabbi xaaw xadaanaa abu kurayb maxamed ibn lcalaa qaala xadaanaa abu usaamata xamaad kulluhum can hishaam bin curway ka wariyeen can abihi curwa binu zubayr can sufyaan bin cabdillahi thaqafi kulluhumta marka waa abu usaama iyo jariir iyo ninka la yidhahda ibnu numayr intaas axaada kuwaasa waxaa la dhahaa iyo kulluhum looga wadaa can hishaam bin curway ka wada wariyeen can abiihi an sufyaan bn cabdilaahi haqafi radia allahu canhu ardaa haqafi cabdillahi bin mascuud rahdigiisi iyo qowskiisi wey cabdillahi bin mascuud athaqafi daaif iyo dhulkaasi dari jireen qaala wuxuu yidhi qultu waxaan yaa rasuul rasuul allow qul lii waxaad ii tidhahdaa fi lislaami islaamka gudihiisa qowlan hadal idheh ku saabsan islaamka oo lagu soo aruuriyo laa as'alu canhu aanan weydiin karin weydiinaynin axaddan qof bacdaka kaa dambeeya hadal murti oo kooban oo kulminaysa islaamka khisaashiisa iyo xaaladiisa wa fii xadiidi abu usama wuxuu yihi hayraka adiga qof aan ahayn aan weydiin doonin maxaa yeele taadan ku kaaftoomi markaa ereygaas aad tiri unbaan gudihiisa wixii masaa'il iyo furuuca ayaan kaga dhaqmi qaala nabiga calayhi salaam wuxuu yidhi qul waxaad tidhaahdaa aamantu billaah horta dheh uma istaqim tosnow kow aamantu billaah aamantu billaah ilaahay baan rumeeyey intaad tidhaahdo ood laa ilaaha ila allah qofka kaga dhawaaqdo caqiidaysatona qalbigeena aad geliso bimuujibiha wamuqtadaaha ku camal faldeen waxay laa ilaha ila allahu ka hadlayso cubuudida ilahay inuu keligii leeyahay iimaanka wixii lais amro dhanoo la rumeeyo arrintaasi camalkii saalixa ay rumaynayeen la ima ku toosnow uma istaqim toosnow wey wax laga tegay ma jirto marka ma jirto shareecadii ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu oo kale wey ah, inta allah tiraado alla rumayso keligiis oo wixii iimaan rumey lagu yirah kaleo dhan aad rumayso o caqiidayso istiqaamadii la imow istiqaamadan waxaa weeyaan dariiqaas mustaqiimka ee ilaahay uu leeyahay inaad ku toosnaatood midigii iyo bidix oga leexanin wadalika biimtithaali alawaamiri waijtinaabi nawaahi wifqan bima jaaa bihi arasuulu sala allahu alay ali wasalam rasuulka siduu la yimid calayhi salaamna lagu sameeyo saxaabada nabiga xirsigooda dadaalkooda khayrka ay ku dadaali jireen iyo sida ay mar walba u rabeen jawaamic erayo kooban oo wax ku ay khayr oo dhan ba ka helaan khayr oo dhan ba ka helaan ayaa xadiidka laga fahmayaa waa fadli iyo manqaba lisufyaan athaqafi radia allahu canhu waxaa kaloo laga qaadanayaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ku manaystay oo waxyaalaha um, nabayaasha kale lagaga fadlay kamid a in la siiyey jawaamicu lkelim wa ucdiitu jawaamicu lkelim riwaayo kale wuxuu yihi wakhtusirtu liya lkalaama ikhtisaaran hadalkii baa liisoo gaabiyey buu nabiga sala allah alay slam hadal laga yaaba buug ama kitaab dhan laga buuxin lahaa haddii la faahfaahiyo oo deena kadib uun halkaas gaari lahaa ayuu nabiga hadar eray yar oo hal sadara ayuu ku oofsanayaa khalaas ah. waxyaalaha ilahay ku manaystay kamid tahay sala allahu aleyh waalih wasalam murtida iyo macnaha daqiiqa ee fog ee uu kusoo aruurinaya hal ah baabu bayaani tafaadul islaam islaamku waa kala fadli badan yahay wa ayu umuurihi afdal umuurtiisa maxaa u fadli badan iimaankii baan ka soo hadalnay iyo tafaadulkiisa iyo shucabtiisa iyo laamihiisa maxaa u sarreeyey laa ilaha ila allah maxaa u horseeyey imaarat lada can ariiq jidka ood wax ka qaado sameen wax dadka dhibaayo waxa dadka dhibaayo waxaa soo geli gaariga iyo tugtuga iyo boodhaboodhaha soo geli imaarat lada can ariiq bay soo gelayaan in baabuurkaadi aad meel aan munaasab ahayn dhigto oo aad boodhaboodhahaadii iyo dhigudhigigaadi aad meel xun aad dhigto oo dadkaad ku dhibto oo aad waddooyinka ku xanibto oo guryaha hortooda aad dhigto oo meel la maran la waayo waxay ka mid tahay ada dhibkii bay ka mid tahay in meelahaas laga ilaaliyo oo dadka aan lagu dhibina iimaankii buu ka mid yahay imaaratlada an ariq buu ka mid yahay waxaa dadka dhibaayo qodax aad ka qaaday meel dhagax aad meel ka qaaday biyo waddada ku qulqulaya oo dadka ka xidhay intaasoo dhan wasakhda musqulaha ee jidadka lagu soo daayo qabayska iyo gaadida wada socda iyo wasakda socota dadka oo laga ilaaliyo kullu hada waxay soo geli imaaratlada can ariq bay soo geli Ah, dadka inaan la dhibin oo wixii dhibayana lagaba zuuliyo laga ilaaliyo laakiin hadda maxaa dhacday waxaa dhacday waddadii inay noqotay meesha qofku wuxuu rabuu ka samayn karo siduu rabuu samayn bal adi daruur yaroo rooba ha da'do daruur yaroo rooba oo xogow daada leh ha da'do wax allaale wixii ahaa ee afarta gees reerihii deganaa ay hayeen yaa jidka lagu soo daadinayaa markaasaa wixii oo isdul saaran bambaskii iyo qashinkii oo dhan ayaa biyihii yaraaba kay tagaan baa ku soo haraya wasaqdii baamskii caruurta saxaradoodii ayaa waddada la dhigaya marka haqaafadaasi iyo ilbaxnimadaasi khaldan muslimiinta iyo islaamku wax shaqaa kuma laha waana dhaawac soo gaaray iimaanka in laga zuuliyo ayaa iimaan lagu helaayo in dadka lagu dhibo iimaankay dhaawacaysaa islaamnimadiina waatan iyaduna waxay leedahay tafaadulo waa kala sarraysaa xad islaamka waa muuqaalka kore qofka u arkaya iimaankana wa qalbiga ku jira wey waxa qalbiga ku jira wuxuu leeyahay calaamooyin buu leeyahay xadaana qutayba bnu saciidin qaala xadaana layth bnu sacdin xa waxadaana moxamed bn rumxi bn muhaajiri akhbarana layth can yaziid bn abi xabiibin can abilkhayr wasmahu marthad abilkhayrkaas marthad bn cabdillahi alximyari can cabdillaahi bni camr ibn caasin asahmiy radia allahu canhuma saxaabi ibnu saxaabi ana rajula nin baa sa'alo weydiiyey rasuula allahi sala allah alay wasalam ayulislaami islaamka keebaa khayrun u khayr badan yani khisaasha islaamka haddaad rabto inaad waxyaalaha wanaagga ehe uuna amraayo islaamnimada lagu helo ama islaamnimada kordhiya ama islaamka laga rabo maxaa ugu khayr badan qaala nabigu wuxuu yidhi tudcimu dacaab cuntadaad quudin dadka baahan baad cunto siinaysaa oo beerkiisii gubanayay baad qaboojinaysaa fii kulli kabadin rab ajr buu nabig alayh salaam yidhi beer kasta oo qoyan oo baahanood wax siiso ajir baad ka heli wa taqra'u salaam salaamtana waxaad ku dul akrin calaa man carafta qofkaa taqaaniya waman lam tacrif qofkaadaan aqoonin qof muslimiinta dadka salaamo noqo oo qolka ka hor imaado assalaamu calaykum dhahay salaamta waa wax qiimo badan wey magaca ilahay way horta salaamta waa ism min asmaa illaah inaad faafisood qof walba salaamtana wardi bay kuu noqon isimkaa ilahay baad ku wardinaysaa macnaheedina way xumbaarsan tahayoo qof laga nabadgalay dadkala nabadgeliyay inaad tahay bay tusaysaa assalaamu calaykum qofkaad tiraahdo waad nabadgelisa dadkii adna waa lagaa nabadgalay saxaabadaa lagu canaantay nin xoogo xayna wataa intay intuu assalaamu calaykum yidhi inay dheheen gaal isqarinaya way dileen oo yidhi walaa taquluu liman alqaa ilaykum asalaama lasta muuminan ha dhihina tabtaquuna carada alxayaati dunya idinkoo doonaya addunya raadisa qofka assalaamu calaykum hadduu ku yihahdo waa ku badbaadiyey adna waad badbaadinaysaa warkaana waxaa halka ka bilaaban calaaqe iyo weji furaan iyo isbarasho waa meesha keliya ee islaamka laiskugu soo dhaweyn kara salaamta qofka intaana isa salaamin oo asalamu calaykum ada dhihin indhahan baad iska fiirinaysaan qof walba qofka galuga iyo ugu jiraa cimila ugu jiraa dhufays ugu jiraa oo wuxuu rabo shaydaanka qalbigiisa gelin wax khaldan ayaa qalbigiisa gelay oo qofka uu ka akhrisani laakiin marka assalaamu calaykum uu ku yidhaahdo khalaas wixi o dhan waa kaa baxaya xadathana abu daahir axmed bn camr bn cabdillahi bn camr bn sarxi lmisriy waa loo abteriyey akhbarana ibn wahbin cabdullahi bn wahb almisri min ruwaati muwada buu kamid yahay misri kitaabka muwada ragga wariya buu kamid yahay sida asagoo cabdullahi bnu tanisi asaga iyo cabdullahi bn slamt alqacnabi iyo slamt alqacnabi iyo cabdiraxmaan ibn اlqasim alcutaqi iyo can cmr ibn اlxariثi can yaziid bn abi xabiib can abi اlkhayr wasmhu marhad bn cabdillahi waqad mar anahu samica wuxuu maqlay cabdallahi bn cmr bn caas oo yaquulu leh ina rajula nin yaa sa'la rasuula اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam wuxuu weydiiyey ayu lislaami khayr muxuu ka wadaa marka ayulmuslimiina ee ayu afraadi lmuslimiina wa axaadihim muslimiinta aaxaaddooda iyo afraaddooda marka laga hadlaayo kuwoobaa khayrun u khayr badan qaala nabiga wuxuu yidhi calayhi salaam man salima almuslimuuna qofka muslimiinta ay ka badbaadeen oo ka nabadgaleen min lisaani carabkiisa iyo yaddi gacantiisa qofka muslimiinta carabkiisa iyo yaddiisa ay ka nabadgaleen qofkaasaa musliminta musliminta ugu khayr badan bu nabig alayh salaatu wasalaam cagsiga maxay tahay marka qofka afkiisa laga badbaadi waaye oo gacantiisa laga badbaadi waaye muslim saxa ma aha waa naaqis Ah, man salima almuslimuuna min lisani wayadi xaafid ibnu xajar fii fatxi ilbaari wuxuu leeyahay latiifa min lisaanihi buu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam walam yaqul min qawlihi man salima almuslimuun qofka muslimiinta ay ka nabadgalaan min lisaanihi carabkiisa xubinta carabka ah xubinta carabka ahna dadka laguma waxyeeleeyo ku hadal carabka lagu hadlay keliya ee waxaa dhici karta adoon hadlin aan carabka dadka wax ku yeesho soo ma dhici karto ya qof baa kusoo agmaray markaasaa deena carab ka daba geysay carabkaad ufidisay maxay ka dhiganta ya wax doqon oo dhoohan inuu yahay soo ma waad caayaysaa marka saas wey ishaaradaas kumaada hadlin laakiin carabkii ficilkiisii baad ku cayday min lisaanihi wa yadihi iyo gacantiisa riwaayo kale xadiidka waa kii lahaa wlmuminu man aminahu nnaas muminka waa midka dadka ay ka nabadgalaan kaasaa mu'min ah oo laga badbaado sharu naasna waa dadka ninka khayrkiisa aan la rajeenina shartiisuna laga cabsado yaa sharu naas ah qaala xasan lxulwaani xasan ibnu caliy alxulwaani laqabkiisa kalena muxuu ahaa rayxaani wa bnu xumaydin jamiica can abi caasim nabiil adaxaak qaala cabdun isaga wuxuu yihi amba'anaa abu caasim baa noo warramay can ibni jurayjin cabdilmalik ibni cabdilcaziiz annahu samica wuxuu maqlay abaa zubayr ayuu maqlay maxamed bn muslim yaqul asagoo le samictu jaabiran baan maqlo yaqulu leh samictu nabiya sala allahu alay wasalam baan maqlo yaqulu leh almuslimu muslim man salima almuslimuuna muslimiinta qofka ka badbaadeen wey min lisaani carabkiisa iyo weydii gacantiisa waxadathanii saciid ibnu yaxya ibnu saciid alumawi qaala xadathanii abi qaala xadathana abu burdata bn cabdillahi bn abi burdata bn abi muusa can abi burdata can abi muusa alashcariy cabdullahi bnu qays radia allahu canhu ardaa ilahay wuxuu siiyey sood qureex buu siiyey qur-aanka kariimka laqad uutiita mizmaran min mazaamiiri aali daawuud buu nabi alay slam yihi nabi daawuud cod quraxiis o kale lagu siyaa yihi waa ammaan weyn wey qofka haddii ammaanta aynan waxba dhaawac eh, aynan aynan u keenaynin inuu isla yar weynaado waa la ammaani karaa ka hada saxaabiy saxaabada nabiga aleyh isalaatu wasalaam waa ogaayeen qadarkooda iyo meesha ay taagan yihiin waxaasoo dhanna tashdiic iyo shaxdulhimam iyo inay hore usii dadaalaan bay usii kordhin mooyeene naqsi iyo muxuu aha dib u udhac iyo kibirka uma keenayso qaala qultu ya rasuul rasul allah ayulislaami islaamka keebaa afdal u fadli badan yani muslimiinta qaala man salima almuslimuuna midkii muslimiinta ka nabadgaleen min lisaani carabkiisa weedi gacantiisa ha lagaa badbaado muslimiinta hadduu qofka wax u taraynin oo uunan dheef iyo waxtar u ahayn oo khayrunnaasi anfacuhum linnaas hadduuna noqonaynin midka dadka anfaca hadduuna noqonaynin qofka inuu ah, noqdo kuwa midka dadka dhibayuna noqonin carabkiisa iyo afkiisa iyo adinkiisa waxadaanii ibraahim bnu saciid aljawhari qaala ibn usaamata qaala xadaanii yaziid ibnu cabdillaahi bi hada isnaad qaala su'ila rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam waxaa la weydiiyey ayulmuslimiina afdal fadakara milah marka qaaladaa iyo fadakara milahu iyo faacilkaas iska ogow waa mutaabacay leenay burayd binu cabdillaahigaasa iyaduna waa qaasiradii wey ah, ah, qaasiradii weeyaan dib haddaa u raacdood isku aroruriso heli baabu bayaani khisaali man qof baa la tilmaamaya oo la caddaynayaa khisaashiisa itasafa ku sifaysnaada khisaashaa bihina khisaashaasi qofkii ku tilmaamaa ku tilmaamnaadaa wajada inuu helo xalaawat liimaan yacni qof waxaa la tilmaamayaa sifooyinkan soo socda hadduu ku tilmaamo oo laga helo inuu helayo iimaanka macaankiisi waxaan soo maray dacma aliimaan daaqa dacma aliimaan tanna waxaa weye wajada xalaawat aliimaan waasku macnaha waa isu dhow yihin qaala xadathana isxaaq bin ibraahim alxandali wa moxamed binu yaxya bin abi cumara wa moxamed binu bashaar bin daar jamiican dhammaantoodba can ithaqafiyi bay ka wariyeen nisbadiisa basaa lagu soo dhigay maanta cabdulwahaab ibnu cabdilmajiid athaqafi wey ah, marka mararka qaar musanifka waa ku imtixaami hadduu kuusoo sheego mar kadib waa kaaga boodayaa nisbadii ama laqabkiisii oo lagu aqoonina mashhuur ahayn buu kuu dhigi marka waa inaas waafajiso magaca iyo nisbada iyo naanaysta iyo kunyada intaba intaa isla doonan karta isla doono saadan ugu malayna hal qofa intaasoo qof inay yihiin can اthaqafiy cabdاlwahaab bn cabdilmajiid qaala wuxuu yihi qaala ibn abi cumara qaala ibn abi cumarka waa moxamed bn yaxya sheikhu muslim sidii lagu yaqaanay muslim alfaadii buu yuu ilaalinayaa alfaadii ay ku kala wariyeen waa diqada muslim raximah اllahu tacala iyo ixtiyaadka iyo taxadarkiisa ibn abi cumar isaga wuxuu yihi xadaanaa cabdاlwahaab waka cabdilwahaabku waa ku mahadey ya haqafigii wey waka waa inaad marka ogaad an ayuba ibn abi tamiim asiktiyani an abi kilaabata cabdullahi ibnu zayd aljarmi jarmi waa qabiil reer carbeeda binu jarm nin saxaabi aha jiray oo mashhuur ahaa sifada iyo ficilka salaada mashhuur ku ahaa ninka asaga reer jarmi magaciisa yaa sheegi kara cumar cumar binu salaamat aljarmi soo ma garanaysaan wiilkii yaraa isagoo lix jira oo meelaha kasoo bowsaday qur-aankii saxaabadii meelaha biyaha xoolaha markuu waraabinaya ka maqlay markay islaameen qoomkiisii oo nabigu uu yidhi haynii imaam noqda aqra'ukum bikitaabillah qur qur'anka inugu yaqaana oo laisbaaray asagana waxaa la helay aayado tuuragoys oo fara badanoo bowsaday ayaa la helay natuji baa la yidhi asagoo yaroo lix jir toddoba jir meelahaas ah marka imaamat sabiyi almutamayi almumayis qofka ilmaha yar caqligii laakiin mumayiska wax kala sooci karaa imaam waa noqon karaa dad waaweynna waa tujin karaa jarmi buu asaguna ahaa can anas ibni malikin abu xamzat albasriyi can inabiy sala allah alay slam qaal halaathu man kuna fiih saddex ninkii laga helaa saddex khaslo qofkii laga helaa wajada wuxuu helay bihina saddexdaas laga helay sababtood xalaawat aliimaan iimaanka macaankiisu helay ko man kaana allahu qofku man qofkii uu kaana noqda allahu alle iyo warasuulu rasuulka axaba ilayhi miduu ka jecel yahay mima siwan wax ka soo haray yani ilaahay iyo rasuulka waxay noqdeen kuwo uu ka jecelyahay wax walbaba kaana allahu ilaahay wa rasuuluhu iyo iyo qalbigiisa iyo caqiidadiisa waxay ka noqdeen axaba ilayhi mid uu ka jecel yahay xaggiisa marka la fiiriyo mimaa buu ka jecel yahay alla rasuulku jecel yahaye si waanba ka soo haray buu ka jecelyahay halkaa markay arrintu gaadho in alla rasuul aad wax walba ka jecesha jeceelkaasna calaamaad buu leeyahay warka ilaahay warka rasuulka waa inuu kula weynaado qur-aanka kariimka iyo axaadiista nabiga waa inay kula weynaato dhaqangelinta iyo dhegaysiga iyo ku camalfalka wax walba waa inaad ka hormariso qowlka ilahi qowlka rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam meel kalaamullahi iyo kalaamu rasuul u yaallana waa inaadan hadal dad iyo aqwaal iyo muxuu ahaa aqyise iyo qiyaas aadan meesha soo dhigin oo isku taabanin waxaasoo dhan lama ogolo faasidulixtibaar baa la dhahaa lamama aqbalayo wa an midda koobaad ee iimaanka macaankiisa lagu helo an yuxiba almar'a qofka inuu jeclaado almara qof kale an yuxiba inuu jeclaado qofku almara qof kaleo inuu jeclaanayaa waa muslim laa yuxibuhu oomana jeclaanayo ilaa lilahi ilahi dartii mooyeen takatulaadkan kale iyo waxyaalahan kale ee dadku isku raadraadsadaan waxaasoo dhan waa umuuru dunyaa midda dhabta ah ee ilaahay maaragtay subxaana tacala ajirka laga helo ee ilahay hooskiisa lagu harsado waxaa weeyaan ilahay dartii qofka aa u jeclaato maxaa u jeclaatay waa muumin ilahay rumaysan waa nabi maxamed ummadiisii waa ahlulqibla quraanka aanka iyo sunadaas in dhexaysa salaadii baad wada jamaacataan oo toddobiya labaatan darajo kuwad heshaan salaada daraadiis salaaddaas la tukanaysaan meeqaad ku heshay toddobiya labaatan darajo nin walba keli haduu tukada qof walba hadduu tukada hal darajo heli lahaa waa laisla tukanay soo maha meeqa sabc wa ishriina darajo soo maha sabc wa ishriina daraja dadkaad ku heshay ma dadad fududaysan karaa toddoba iyo labaatan darajo qofkaad ku helayso ee saa ku dalacsiinaya ku dalacsiinaya ma qof la fududaysan karaa maya waa inaad jeclaato ood u ducayso wa an yakraha inuu naco wey an yacuuda inuu ku noqdo an yacuuda bimanaa yasiira inuu noqdo fi lkufri gaalnimo gudaheed inuu ku laabto ama uu noqdo bacda an anqadahu allahu intuu ilaahay ka badbaadiyey minhu xaggiisa kamaa sida yakraha uu nacayo an yuqdafa fi naar naar lagu tuuro tanna waa masalat lwalaa walbalaa iyo masalatu muxuu ahaa in caqiidada qofka muslimka ah ay la weyn tahay waxyaalaha kale ee shirkiyaadka iyo gaalada ay wataan iyo dhaqamadoodana uu aad iyo aad u naco an yakraha an yacuuda fi lkufri dhaqankii xumaa ee gaalnimada iyo waxaa xun ay gaaladu ay wax moodaan inaan waxba moodin dad baa wax moodaya muslima oo masaajidana ku jira ka warran ilmihiisa ninka intuu qaado kaniisad geenaya ka warran muslim baan hay kule magaalada gaaris jooga intaasoo taxfiid alqur'aana iyo intaasoo iskuul integratada iyo intaasoo khayr ah dhoodkaa rabtaba arkaaqaad meel walba ka gelaya wuxuu rabo luqo kastaba lagu baranayo qof kale waxbaa lagu bartaayo kaniisadaan geyni inuu gaal yahay mashaki baa kaaga jira qofka asaga gaal inuu yahay munaafaq qalbiga gaalka gaalkanimo ay kaga jirto inuu yahay ficilkiisaasaa tusay shaki kuma jiro qofka asaga kayf meel laleeyahay masiixu ibn allah in allaha thaalithu thalaatha ilaahay waa saddex mid saddexeeya waa ciise waa ilaahay meel laga leeyahay dhaqaalihii lagu fangareenaya inaad qayb ka qaadato tida ha waa saas suulkaad u laabto ood lacag siiso oo lagu sii dhiso ka warna adigaba isweydiiya ya waa kufri gaalnimadii oo si qabow qofka usoo gelaysa wey ismana oga kuwa ay soo weydiinayo su-aalahaas oo kale maalmo dhexdeeda maalmahan hadda iskuulada ma kala su-aalahaasi weydiinayo oo le sheekh maal muxuu ahaa iskuulladii kale soomaalida waxbarashadooda xumaatay kuwana waa fiican yihiin markii lasoo saaro natiijada iskuul kaniisad baa lamarwan qaatay gaaris wariba ku maqasheen ya ayib wa an yakraha waa inuu ku naco oo kohdo an yacuuda fi lkufri gaalimo inuu ku laabto bacda an anqadahu allahu minhu intuu ilahay ka badbaadiy ilahay muslim hadduu kaa dhigay ku kaaftoon islaamnimadaadi jeclow awalam yakfihim ana anzalna calayka alkitaaba yutla calayhim miyayna ku fileen kamaa yakrahu an yuqdafa fi nnaar naar in lagu tuuro qofka waa nacaya sidaasoo kale caqiida xumada naar lagu gala iska ilaali xadathana moxamed bn muhana alcanasi w ibn bashaar qaala xadathana moxamed bn jacfar qala xadathana shacb bn xajaaj alwasidi qaala samictu qataada yuxadidu can anas bni maliki qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi halaatun man kuna fiihi saddex qofkii laga helo wajada wuxuu helay dacmal iimaan iimaanka macaankiisa dhadhankiisa iyo xalaawa waa isku mide man kaana qofkii ahaado yuxibu kii jecel almar'a qof buu jeclaanayaa laa yuxibuhu ila lilah alla dortii buu u jeclaanayaa kaa'inan man kaana qofkuu raba ahaado qabiilkuu raba ha noqdo waddankuu raba ahaado ilahay dartii buu u jeclaan muslim wey waman kaana allahu qofku allah iyo warasuul uu ahaado axaba ilayhi miduu ka jecel maa siwaahuma wax ka soo haray alla iyo waxba ka soo hormarinaysaa waman kaana qofkii ahaada an yulqaa in lagu tuuro fi naari naar axaba ilayhi ka jecel min an yarjica inuu ku laabto ama yasiira uu noqdo fi lkufri gaalnimo bacda an anqadahu llahu intuu ilahay ka badbaadiyey minhu kufriga iyo gaalnimadaas xadathana isxaaq bnu mansuur alkawsaji anbana nadr ibnu shumaylin qaala anbana xamaad an haabit ibn aslam albunani can anas bn malikin radia allahu canhu qaal xamaad ibnu zayd iyo ibnu salama labadaba waa isku dabaqa labadaba muslim waa ka wariyaa waan soo sheegnay bukhaari tacliiq buu kaga qaada ibnu salama laakiin ibnu zaydun buu ka wariyaa qaal qaala rasuulu llahi sala la alay slam wuxuu yidhi binaxwi xadiiihim hayra anahu qaal min an yarjica yahuudiyan qofku waa inuu naco inuu yahuud noqdo ou nasraaniya kristaan u noqdo baabu wujuubi maxabati rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam maxabada rasuulka iyo jeceelka nabiga waajibnimadeeda agtara wax ka badan weliba min alahli reerka iyo walwaladi waladka wannaasi dadka ajmaciina dhammaan wa idlaaqi cadam aliimaan iimaan la-aan in lagu tirin karo ama lagu magacaabi karo calaa man qof korkii lam yuxiba aan u jeclaanin nabigu haadihi lmaxaba maxabadaasi ka horeysa waalidka iyo ehelka qofkaan nabiga u jeclaanin oo ka saramarinin in iimaankaba laga anfin karaba xadathana زhayr بn xrb abu khaytma qala xadathana ismaaعiil بn culayxa xadathana shayban بn abi shaybة qala xadathana cabdاlwariث bn cabdismdin kilahma an cabdاlcaزiزi an anas بن maliki qaal qala rasuul الlahi slى الlahu عalيه ali waslm nabiga wuxuu yidhi laa yuminu cabdun addoon ma rumeeyo wa fii xadiidi cabdilwaarif alrajulu nin ma rumaynin iimaan lagama helin xataa akuuna ilaa ka noqdo buu yihi nabigu calayh salaam axaba ilayhi mid xaggiisa laoo kalgaceel badan yahay min ahlihi reerkiisi iyo wamaalihi xoolihiisa wanaasi dadka ajmaciin dhammaanba ilaa aniga iga jeclaado aaba ilayh aab iga jeclaado ilayh asaga min ahlihi reerkiisi iyo wamaalihi xoolihiisa wanaasi ajmaciin ilaa iga jeclaado iimaan lagama helin oo jeceelka qofka waxyaalaha la jeclaado oo sababaha wax lagu jeclaado ehelkaada iyo caruurtaada jeceelkooda waa maxabo shufqo iyo raxmad iyo dhimrin ah maalkana haddee waa dhadhan iyo dhowq iyo macaan iyo waxaad shahwadaada jeceshahay wey naas dadkuna dabeeco fiican iyo muuqaal fiican iyo waxaad ku aragtaa lagu jeclaadaa saddexdaba rasuulkeena sala allahu alayh wasalam waa in laga hormariyaa oo hadday noqoto maxabadaasi tawqiir iyo weynayn iyo ixtiraam iyo sifaatka lagu jeclaada dhammaanoo nabiga ku aruurtay qowlan wa ficlan oo nabiga laga helay sala allah aleh wasalam sifaatka nabiga alkhalqiya walkhuluqiya intaba nabiga moxamed aleyhi salaatu wasalaam baa kaga horreeya in lagu jeclaado isagaasaa naar lagaga badbaadaa oo la jeclaado oo la rumeeyo isagaa janno lagu helaa oo la raaco oo la rumeeyo marka axadkaas jeceelkiisa waa mudan yahay inaad wax walba ka hormariso xataa naftaada marka maxabada hadda la sheegayo waxaa weeyaan almaxaba alikhtiyaariya almaxaba adabiiciya oo dadka mafduur oo lagu abuuray oo qofka ku abuuran middaa ma aha qofna iskama kari karo ee waxa weeyaan ikhtiyaariga markay noqoto inaad wax dhaqan geliso od wax ku camal fasho od wax kala hormariso waa warka nabiga calayh salaam iyo waa inaad wax walba ka hormariso od ka jeceshahay qaala xadathana maxamed ibn muhana wa bashaar bin daar maxabadii kale shawqaheeda hilowheede wijdaanigaheed midii wijdaanigaheeda qalbigaheeda hilowheedna ayadana waa sidoo kale markaad maqasho nabi maxamed sala allah alay wasalam inaad qabandhacyooto oo aad jeceylkiisa la ilmayso ayaduna sidoo kale xadathana maxamed bn muhana bn bashaar qala xadathana maxamed bn jacfarin gundar qala xadathana shucb bn xajaaj qala samictu qataada ibnu dicama yuxadiu can anas bni maliki qaal qaala rasuulu lahi sala allah alay waslam wuxuu yihi laa yuuminu axadukum axadkiin ma rumeeyo iimaan lagama helin xataa akuuna ilahan ka noqdo aaba ilayhi mi axaba ilayhi axaba midaan iga jecel yahay ileyhi xaggiisa min waladi carruurtiisa waalidi waalidkiis iyo wanaasi ajmaciin baabun addaliil calaa ana min khisaali liimaan iimaanka khisaashiisa iyo xaaladihiisa iyo qaybihiisa iyo noocyihiisa an yaxiba inuu jeclaadaa kamida ah. liakhiihi lmuslim walaalkiisa muslimka iyo wajaari dariskiisa maa yuxibu linafsihi min alkhayr waxay naftiisa ula jecel khayra naftaada waxaad la jecesha khayra walaalkaada muslimkaa la jeclow iyo jiraankaada iyo ehelkaada qala xadathana moxamed bn muhana alcanasi abu musa wbn bashaar bin dar qaala xadathana moxamed bnu jacfar gundar qala xadathana shucba qala samictu qataada yuxadiثu can anas bn maliki can الnabiy salى اllah alيه waslama qaal laa yuuminu axadukum axadkiin ma rumeeyo xataa yuxiba liakhiihi iimaan lagama helin kaamil ah oo dee waxaa weye axaadiista kale ee ka hadlaysa waxyaalaha tawxiidka iyo arrimahaas iyo marka laga hadlaayo in dunuubta kabaairta ah aan maaratay eh, iimaanka looga bexaynin looga baxaynin in de qofku inkiro oo shay macluum min addiin bidaruura ay tahay mooyaane iyo waxyaalaha ku cad laakiin kuwan oo kale waa midda de ahlu sunnaha iyo ay isku hayaan nimankan khawaarijta ah khawaarijta ayagu sidanay ku socdaan sidan ay ku socdaan oo waxay leeyihiin qofkaas waa ku gaaloobi waana khaalid mukhallad fi nnaar ayay leeyihiin adiladii kale ee shafaacada iyo acmaal fara badan iyo laa ilaha ila allahu dakhala aljana iyo waxaasoo dhan baa marka yaa laisku aruurinaya jamcan bayna aladila xataa yuxiba liakhiihi ilaa uu kala jeclaado aw qaala lijaarihi dariskiisa maa yuxibu linafsihi wax naftiisa ula jecelyahay riwaayat nasaa-i waxay ku dartay min alkhayr ah, qofka wuxuu naftiisa la jecelyahay walaalkii inuu la jeclaaday haddii la yidhi dee dad waxaaba jiraba dabeecad xumay ay ku jirto oo dabeecadooda ay xumaatay oo wixii xumaantahaa ee xumaa ay naftiisa jeclaanba marka wuxuu ku dhihi karaa nafteeda sigaar baan la jeclaan walaalkay baan la jeclaan bu dhihi karaa tubaakaa nafteeda la jeclan walaalkay baan la jeclaan xumaan iyo macaasi baan la jeclaan nafteedana walaalkay baan la jeclaan waxaa kusoo deliishan karaa shubha wey laakiin waxaa shubhadaa tuurtay naska xadiidka kale ee ah xataa yuxiba liakhiihi ilaa la jeclaado maa yuxibu linafsihi min alkhayr wixii khayr ah oo naftaada la jeceshahay walaalkaa la jeclow taasna waxay daawo ka noqoni oo caafimaad ka noqon cudurrada qaar oo caafimaadkoodii yahay oo maradka la yidhahdo xasadka maradka xasadka la yidhaahdo oo dadka ku badan ku badan ayaa waxyaalaha lagu daaweeya waxaa ka mid ah inay iimaankaada halkaa uu gaadho waxay naftaada ay jeceshahay war walba oo qofka walaalkaa wanaaggiisa aad aragto bal naftaada adiga saar meesha haddaad isaga ahaan laheyd maxaad rabi laheyd waad jeclaan laheyd soo maaha in lagugu garab istaagana waad jeclaan laheyd in lagugu daco waad jeclaan laheyd ilahay baa bixinaya subxaanahu watacaala waxaanu bixiyey waxba marka ha xasdin waxbana kama bagoyn kartid am yaxsuduuna annaasa calaa ma ataahum allahu min fadlih wasalu llaha min fadlih ilahay fadligiisa in la weydiisto marka in cudurkaa laiska bixiyo waxay keenaysaa walaalkaa waxaad naftaada la jeceshahay la jeclow ah, cudurada waxa lagu saaray kamidta marka qof nafta kula jecel waxa uu wanaagaada markuu maqlo farxaya oo le maa allah baarak allahu dhahaya qofkaa xasadkuguma aha وxadثnي زهyر بن xرب abu khaysma qal xadثna yaحya بن سacيidi عan xusein الxusein المعalim almukatibna waa la dhahaye kataatiib dugsi qur'an buu hayn jiray waa sharaf sharaf iyo qiimo wey khayrukum man tacalama الqur'an وcalama can qataada bn dicama sadusi can anas bn maliki can الnabiyi slى الlahu عalيه wasalam qala nabig wuxuu yihi wاladii nafsii biyadihi allaha naftayda gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay laa yuuminu cabdun adoon ma rumeeyo iimaan lagama helo xata yuxiba liakhiihi ila kala jeclaado xata yuxiba lijaarihi aw qaala liakhiihi walaalkiis ma yuxibu linafsihi naftiisa wuxuu la jecel yahay baaban wuxuu ku saabsan bayaanu taxriimi iidaa iljaar jiiraanka in la dhibo xaaraan inay tahay kabaaira min alkabaa'ir dunuubta waaweyn ee lagu naargalay kamid tahay dariska in la dhibo muslimiinta dhan in la dhibo waa xaaraan haddana jiiraankaada iyo dariskaadu waa qofka aad isku dhegan tihiin ee aad dhib iyo dheefba ay tahay inaad qaybsataan ee inaad dhib isaga la doonto ma aha ama aad xumaan la doonto ama aad nacdo xadathana yaxya bnu ayuba qutayba bnu saciid wacali bnu xujrin jamiican dhamaan can ismaaciil ibni jacfarin qaala ibnu ayuub wuxuu yidhi xadathana ismaaciil qaala akhbarani alcalaa can abihi can abi hurayra radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal laa yadkhulu janata jannada ma galo man laa yuuminu jaaruhu qofka dariskiisa uuna ka badbaadin bawaa'iqahu shartiisa janno ma galaayuu nabiga sal ly slam yiri jiiraankaadaas wax kastaba ahaado gaal iyo muslim wuxuu ahaadaba jiiraankaada waa inaad dhowrto oo ilaaliso maazaala jibriil waa kii xadiidka ahaa yusiini filjaar xataa danantu anahu sayuriu alimaam abu xaniifa raximah llah yaa wuxuu lahaa lahaabaa la yidhi nin jiraankiisa oo dariskiisa oo yahuudi ah oo khamreeyo caba oo markuu khamrada intuu cabo sarqaamo yuu deena dhawaaqi oo gabyi oo heesi oo marka abu xaniifana radia allahu canhu wuxuu ahaa nin cibaado badan oo salaatuleyl badan buu ahaa weliba salaatuleilkaasi waxaa kusii xumbaaray abu xaniifa ma garanaysaa inuu badiyo isagoo socda maalin yay caruur ciyaaraysu dhex maray markaasaa mid baa wuxuu yidhi haadaa abu xaniifa laa yanaamu min alleyli ilaa qaliila abu xaniifa weeyaanoo habeenkii wax yar unbuu ka saxdaa markaasu wuxuu yii wallahi laa yakdibu eh, adulaabu <clears throat> eh, waxaa ujeedaa asibyaan caruurta yar yarkaa inaynan been aynan sheegi sheegaynin waxaanan ahayn inayna ugu sheegaynin buu yidhi oo hadda kadib ayna ugu sheegaynin fa kaana laa yanaamu min alleyli ilaa ilaa qaliila habeenkii wax yar buu ka saaxan jiray ilmihii carruurtaaba waxay leeyihin waa isagana waa is ogyahay intuu salaada tukado iyo inta ay tahay cibaadadiisa is ilmihii baa iska hadlay wuxuu yidhi habeenkii wax yar muu ka saaxdaa markaasu wuxuu yidhi ilmahan soo ma artid inuu been dambe sheegayni marka salaadii iyo habeenkii tukan kii marka jiiraankiisaa yahuudigaabaa dhibaya aad buu marka u kohday habeen baa markaa <clears throat> askar u timid suurdadii oo u timid iyo booliiskii way qaadeen ninka isaga ahaa waa la xidhay habeenkii dambe u waayey ninkii qayladiisiibuu waayey reerkiisiu tago wuxuu ninka hebela baryahan ma maqal waase ninka waa xidhan yahaa layidhi xabisku yaallaa waa tagay oo jeelihiibu ka soo saaray markaasu wuxuu yihi ni waan ku dayacanay raalli waan ku dayanay waan kaa samir kumaana xaqaadi kumaana marinin fa aslama alyahuudiyu waxasuna islaam ninkii yahuudigaa meeshiibu ku islaamay islaamnimadiisna way hagaagtay marka biriga iyo samafalka iyo ixsaanka dadka loo samaynayo qofkan qallafsan ee ku dhibaya eed hoosta ka inkaaraysa dhibayso haddaad wanaag ugu bedesho waxaa dhici karta inuu marka dambe fiicnaado akhlaaqdiisii diintiisii jiiraan fiicnidiisii markaa waxaasoo dhan bay keenaysaa nacam axsan ila annaasi tastacbid quluubahum dadka haddii aad ixsaan u samayso qalbigoodaad gacanta ku dhigaysaa laa laa yadulu laa yadkhulu ljanna sanadka miyaan akrinay laa ydkulu jana man laa yumjawir bawaa'iqahu bawaa'iqahu wey shartiisa qofkii laga badbaadi waayo iimaan waxaan ujeedaa janno ma galo taasu xadiska nabig sal ly baabu lxathi waxaa la isku boorinaya calaa ikraami iljaar dariska in la karaameeyo wadayfi martida la karaameeyo wanaag oo loo sameeyo iyo fiicni iyo si wanaagsan loola dhaqmo xumaantaan laga dhowro wey waluzuumi dayfi waluzuumi samti aamus in lagu dadaalo ilaa can ilkhayr khayr in lagu hadli mooyaane carabkaada inaad ilaaliso wa kownu dalika intaasoo laisku daray kulluhu dhammaanba meel iimaan inuu iimaanka ka mid yahay soo maarti alimaanu qawlu wacamalu waictiqaad wey marka intaasoo dhan iimaan baa lagu tilmaamay martidaad soo dhaweynayso iyo hadalkaadaad dhowranayso waxaasoo dhan iyo martidaadii iyo jiiraankaadii iimaankiibuu kamid yahay ah, iimaankiibuu kamid yahay murji'adii baa lagu radinayaa iyo qoladii kale karaamiyadii iyo jahmiyadii iyo qal xadaanii xarmala bnu yaxya tujaybi qaala ambana ibni wahbin qaala akhbarana yunus an bn shihaabi can abi salama bn cabdiraxman can abi hurayra can rasuuli ilahi sala allah alay wasalam qaala nabiga alay salam wuxuu yidhi man kana yuuminu billahi walyawmi alaakhir qofkii ilahay iyo maalinta aakhira rumaysan oo ka dhab tahay iimaanka waa inuu iimaankaas alle uu rumaysan yahay ay ku xumbaarto inuu wanaag la yimaado xumaanna iska dhawro aakhare rumaynta uu rumaysan yahayna waa inuu sahaydeeda u diyaargaroobo falyaqul khayran khayr ha ku hadlo aw liyasmud ha iska aamuso oo wax xumaan ku hadlin ama maala yacni ah. waman kaana yuuminu billahi ninkii alle iyo walyowmi alaakhir rumaysan falyukrim jaarahu marti jiiraankiis ha karaameeyo wanaag iyo ficni iyo wax wanaagsan dhibkana haka ilaaliyo waman kaana yuuminu qofkii rumaysan bilahi alle walyowmi alaakhir falyukrim ha karaameeyo dayfahu martidiisa dayf almukramiin martidii la karaameeyey nabi ibraahim calayhi salaatu wasalaam martidiisii waa soo dhaweeyey karaameeyey ee isagoon waxbaba yani waxay leeyihiin martida markay ku imaato waraysi inaad ka horgeysa maaha u kaadi waraysiga waa inaad soo dhaweyso biyo siiso gogol siiso kadibna waxay cuni lahaayeen aad ku dadaasho si ay u heli lahayeen si dhaqsaa ah weliba isku daydo inaad gaajada haysa darteed inaad cuntada midda muddo qaadanayso wax ka soo horreeya in la sameeyo laakiin saxaabigii nabiga alayh salaam iyo abubakar iyo cumar gurigiisa ay tageen muxuu sameeyey ya ma hilibkii iyo loogii buu yuu ka su yuu la sugay timir iyo biyo macaan buu horta siiyey ayagii ooba xoogow fiicnaaday oo hanfaafuradii helay ayaa marka dhulaan dhulki dhulaandhuladii iyo hilibkii ayaa soo dhacay deena soo maartid karaamadii bay ka mid tahay xadana abubakr bn abi shayba qala xadana abulaxwasin an abi xasin an abi salix samaan an abi hurayrata dawsi radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alay waslam man kana yuuminu billahi ilahi walyawm alakir qofkii rumaysano falaa yudii jaara dariskiisa yuuna dhibin haddaad mu'min tahay waman kana yuuminu billahi ilahi walyawm alaakhir qofkii rumeeyey falyukrim dayfa martidiisa ha karaamay waman kana yuuminu billahi walyawm alaakhir qofkii rumaysan falyaqul khayran khayr ha ku hadlo ow liyaskut haska aamuso leanna waa la qoraya wuxuu ku hadlaya qofku maa yalfidu min qawli ila ladayhi raqibun catiid marka carabkaada waxaad ku hadlaysa khayr ha noqdo hadii kale iskaba aamus waxadathana isxaaq bin ibraahim alxamdali ibn rahawey waa arrin cajiiba wey si loo helan waa adag tahay si loo helan waa adag tahay carabka in la ilaaliyo la badbaadiyo la dhowro aad iyo aad khatartiisa u badan tahay saw marka sawn lisaani carabka oo la ilaaliyo min aliimaani buu kamid yahay soo marti iimaankii buu kamid yahay waxadathana isxaaq bin ibraahim alxamdali akbarana ciisa bn yunus ibn abi isxaaq asabeeci can ilacma sulayman can abi saalix samaan can abi hurayrata dawsi qaal qaala rasuulu lahi sala la alay slam wuxuu yidhi bimili xadiidi abi xasiin abi xasiinna waa soo ogaana magaciisa muxuu ahaa cuhmaan ibnu caasim hayra anahu qaala wuxuu yidhi falyuxsin ilaa jaari dariskiisa ha u ixsaan sameeyo ah, abu saalix ninka ka warinaya hadalka wato acmash weeye acmash baa mutaabicinaya aba xasiin xadaanaa zuhayr bnu xarbin abu khaytama wmaxamed bn cabdillahi bn numayr jamiican can ibni cuyaynata sufyaan qaala ibnu numayr isaga wuxuu yihi riwaayadiisa xadaanaa sufyaan buu ku wariyey siiqat taxdiid aclaa siyaq aladaa bay kamid tahay aclaa siyaq aladaa xadathana can camar ibnu dinaar anahu samica wuxuu maqlay naafic bnu jubayr oo yukhbiru warramaya can abi shureex alkhuzaaci abu shureex alkhuzaaci mashhuurun bikunyatihi magaciisana khuwaylid baa la yihahdaa khuwaylid taskiiru khaalid khuwaylid bnu camar khadiija zawjada nabiga alayh salaatu wasalaam ina ayay ahayd khadiija bintu khuwaylid samayn markaa sidaasoo kale wey magaca iska waafaqsanya an ana nabiya sala allahu alay wasalam qaala nabig wuxuu yidhi man kana yuuminu qofkii rumaysan billahi alle walyawmi alakhir falyuxsin ilaa jaari dariiskiisa ha u samafalo waman kana yuuminu billahi walyawmi alakhir qofkii rumaysan falyukrim dayfa martidiisa ha karaameeyo ha ilaaliyo ha ka dhawr wixii xumaana wanaag wuxuu u gudbin kara ha u gudbiyo waman kana yuuminu qofkii rumaysan billahi alle walyawmi alakhir falyaqul khayran khayr ku hadlo ow liyaskut iska aamuso wax walba waa la qorayaay baabu bayaani kowni nahyi can ilmunkari min aliiman ah, wuxuu ku saabsan yahay النahي عن المنkر mنkrka oo la iska reeba min الiman inuu kamid yahay والlه أعلم بالله توفيq وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين